alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamed wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar ibnu abi jamra ayaynu kusoo jiray xadiis hore ku saabsan eh, kadibka eh, wuxuu sheegay ashyaada laga reebaayo marka masale aan tambiihin baa jira oo ku saabsan wakhtiga eh, lagama maarmaan ay noqotay masalan oo kale waxaa dhacday qof baa cid daalima doonaysa inay disho marka adna waad garanaysa meeshuu joogo waa lagu su'aalay inaad u sheegta kuma bannaana hadday tawriye ku suuro geli karto wuu samaynayaa hadday ku suuro geli kari weydo beenta sariixi way u bannaanaanaysaa inuu ka qariyo oo yidhaahdo ma ogi ma garanayo yacni inkaarka noocaasa ah inuu sameeyaa si aan ugu sheegin qofkaani u dulmiyin taasoo kale waxay noqonaysaa mid lagama maarmaana waayo qofkan daalimka inuu ku caawiya uma banaana si kale haddaanu kaga daafici karayn xaalka noocaasoo kale ah waxay yidhahdeen culamadu waxaaba waajibaya in marka uu ka qariyo oo beenta haddii ku kalifto inuu sheego marka waa xaalaadka mustasnaadka ah laga soo reebayo umuuraha laga soo reebaya ka mid tahay waxaabuu yidhahda imaamu nawowi yacni ujeeddo kasta oo lagu gudan karo yacni run lagu gudan karo been in la isticmaala ma bannaano ujeeddadii wanaagsanayd ee aan run lagu gudan karaynin yani waxa weye beentu lagama maarmaan u noqotay way bannaananaysaa beentu marka waa xaalad yacni istisnaa ah oo culammadu ay ka soo reebeen markay qawaacidda guud ay eegeen sida marka waxa weeye dee ay u leedahay xanta lafteedu mustasnaad u leedahay waxa laga soo reebo bay tanna u yeehanaysa xadiiska laba boqol iyo konton can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam yaquuluuna alkarmu inama alkarmu qalbu lmu'min nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaquuluuna waxay odhanayaan dadku alkarmu karmigu ismu lilcinab waa magac cinabka u sugnaaday ama yaquuluuna waxay odhanayaan lilcinabi cinabka waxay ku odhanayaan alkarmu bay odhanayaan wuxuu ahaaday karmigu ka wanaagsan ee qalbulmu'mini muuminka qalbigiisu ahaaday xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqsan waxaa jirta waxay carabtu odhan jireen geedka cinabka waxay ku magacaabi jireen karmi bay ku magacaabi jireen geedka cinabkuna wuxuu ahaa geedka u qaalibkaa in laga sameeyo khamriga sideedana cinabku waa faa'iido badan yahay zabiibtuna cinabkay ka timaadaayo marka cinabku qaayisuu zabiib noqdaa markaasuu zabiib noqdaa marka jacaylka geedkaad jeclaayeen bay waxay odhan jireen waa alkarmu kii wanaagsanaa weeye dhirtii kale magacaasaabay uga gaar yeeleen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi karmi waxa ah oo wanaagsan qalbiga qofka muuminka abaa ah wanaagsan marka geedka in lagu magacaabo waxa uga xaqnimo badan baa macnuhu u dhacayaa in qofka muuminkaa qalbigiisa lagu magacaabo karmigana waxaa laga soo ishtiqaaqay min alkaram oo karamkuna waxa weeye waa sharaftii weeye iyo wanaaggii in akramakum cinda allaahi atqaakum ka idinku sharafta badani allah agtiisa waa ka idinku taqwada badan ka idinku taqwada badan weeye calaa kulli xaal marka waxaa laga qaadanayaa alkarmi in lagu magacaabo cinabka in laga fiican yahay baa laga qaadanaya nahyi taxriima ma aha laakiin aadaab ahaan in laga fiican yahay ayaa laga qaadanaya qalbiga qofka muuminkaana dee uga xaqnimo badan in laga tilmaamayo isaga ayaa mudan in lagu magacaabo qofka muuminkana qalbigiisu waa wanaagsan yahay alaa ina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh wa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam jidhka waxaa ku jira cadi baa ku jira cadi yar eh, in mar la calaaliye ah mudqa haddii intaasi ay hagaagto jidhku waa wada hagaagayaa hadday kharibantana waa wada kharibmaya xadiiska laba boqol iyo koob iyo konton can abi hurayrata radia allaahu tacaala canh can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal tasamaw bismii walaa takannaw bikunyatii nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam tasammaw isku magacaaba nusakha qaar mala sammu bay idiin qorayaan ah, nusakha qaar waxay qorayaan sammu haddii markaa nuskhada kale siday qorayso la eegana waxay noqonaysaa sammu ku magacaaba bimacnaa bacdigiin ah ku magacaabaan ubadkooda bismii magacayga sammu bismi tasammaw isku magacaaba oo qaarkiinba qaarka kale ha ku magacaabo kale masalan aabbayaashu ubadkooda hadday doonaan ha ku magacaabaan bismii magacayga walaa takannaw ay walaa tatakannaw ha isku kunyaynina oo kunyaha ka dhiganina bikunyatii kunyadayda walaa taknu iyo walaa takannaw labadaba waa loo dabdiyey walaa taknu ha isku kunyaynina walaa takannaw marka kaafka la xarakeeyo nuunkana la shido waxay noqonaysaa min baabi xadfi ixda taa'ayni labadii taa'ood baa mid la xadfay macnuhu markaa wuxuu u dhacayaa walaa tatakannaw ha isku kunyayninoo kunyaha ka dhiganina bikunyatii kunyadayda kunyo kunyadayda waafaqsan kunyaha ka dhiganina kunyaduna waa in la yidhahdo abaa fulaan oo abu fulaan iyo ummu fulaan in la yidhaahdaa waa kunyo bimacnaa muxamed isku magacaaba axmed isku magacaaba laakiin abulqaasim kunyaha ka dhiganina kunyada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd abulqaasim walaa takannaw ay walaa tatakannaw ha isku kunyayninoo kunyaha ka dhiganina bikunyatii kunyadayda oo abulqaasim kunyaha ka dhiganina laakiin magacayga la baxa waman ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waman ra'aanii ku kastoo i arka filmanaami hurdo gudaheed igu arkaa oo igu riyoodaa faqad ra'aanii waa i arkay riwaayaadka qaar waxay ku darayaan xaqan aragti dhaba ah ayuu i arkay faqad ra'aanii xaqa aragti dhab ah oo xaq ah ayuu i arkay culamada qaar taqdiir bay dhigayaanoo faqad ra'aanii waxay ka dhigayaan tacliil inay tahay oo macnuhu wuxuu u dhacayaa bay yidhaahdeen waman ra'aanii filmanaami ku kastoo i arkaa oo filmanaami hurdo gudaheed igu arkaa falyastabshir ha bushaaraysto ha bushaaraysto faqad ra'aanii xaqa xaqiiqee way arkay aragti xaqa oo dhaba way arkay oo falyastabshir bay ka dhigayaan jawaabu shardigii bacdu ahli ahlicilmi saasay mareen fa ina ashayaana laa yatamahalu cala suuratii shayaanku laa yatamahalu isuma ekaysiiyo calaa suuratii suuraddayda isuma ekaysiiyo laa yatamahalu biina waa loo soo wariyey yacni miduu aniga isu ka ekaysiiyo shaytaanku ma aha faman kadaba calaya mutacammidan ku kastoo been abuurta oo been iga sheega calaya aniga ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mutacammidan xaalu u kasaayo been iga sheega falyatabawa maqcadahu min annaar falyatabawa ha diyaarsado maqcadahu meeshuu fadhiisanayo ha diyaarsado min annaari xaalay naarta ka mid tahay xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey way isku waafaqeen afar xukun baa xadiidku sheegaya xukmu lawal wuxuu ku saabsan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam magiciisa in lala bixi karo tasammaw bismii magacayga la baxa ma isku magacaaba ama sammuu bismii ay sammuu bacda awlaadikum bismii magacayga marka magaca nabiga calayhi salaatu wasalaam bixitaanka lala baxaayo shay fiican inay taa laga qaadanaya hadday axmed tahay iyo hadday muxamed tahayba waxay soo wariyeen bacdi inay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam cidda muxamed loo bixiyo wuxuu u ballanqaaday inuu jannada la geliyo axaadiistaa lagu soo warinayaa la sheegay oo tilmaamaysa man sumiya bimuxamed kaana macii fi ljanna jannadii la geliyo ama fadliga ku soo daraysa kii ku magacaabiya isagaba suyuudi waxaabuu ka qoray mawduucaas risaalo yar buu ka qoray axaadiistaana wuxuu doonay inuu wax isku kabkabo oo marka uu quweeyo oo darajatulxasan ayuu ku sheegay axaadiistaas laakiin culamada qaarkood waxay tilmaameen axaadiista inaan waxba ka asixin buusiiri wadaadkii madiixa ahaa ee shaacirka ahaa markuu lahaa fa ina lii dimmatan bitasmiyatii muxammadan wa awfa alkhalqi biddimami wuxuu maqlay axaadiistaa la sheegay magaciise muxamed baa la odhan jiray markaasuu wuxuu ku soo daray gabaygiisii inuu yidhi iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ballan baa naga dhexeeya ballankaasi wuxuu nagaga dhexeeyaa magacowga muxamed laygu magacaaba ballan naga dhexeeyaa wa awfa alkhalqi biddimami khalqigana waa ka ugu oofinta badan ballamaha cala kulli xaal axaadiistaas ayuu maqlay la sheegaayo laakiin axaadiistaasi ma sugnaa culammaduna waxay sheegeen bacdu ahlicilmi inay axaadiistaasi mawduuca tahay ayna sugnayn qofkuna jannada magac lagu magacaabay keliya miduu markaa janno iskaga gelaya ma jannada iimaan iyo camal saalixa lagu galaa waxaaba dhici karta dadka qaarkooda lagu magacaabo in kufriga gaalnimo ku dhintaan marka calaa kulli xaal magaca nebiga calayhi salaatu wasalaam la bixiisu eh, waa bannaan yahay waana fiican yahay laakiin fadiiladaa badan ay sheegayaan ma sugna oo ku saabsan markaa janno in lagu gelaayo ama wax la mid ah yacni mid sugan ma ah waayo ashyaada fadaa'isha ku saabsan waxaa loo baahan yahay dee waa inay sharcan wax sugan tahay waxaan sugnayn in waxa weeye la cuskadaa sax noqon mayso masalada labaad waxay ku saabsan tahay walaa takannaw bikunyatii kunyadayda kunyaha ka dhiganina waa abulqaasim kunyaha ka dhiganina haddaba nahyiganma waxaa looga jeedaa magacayga iyo kunyadayda ha kulansannina oo iyadoo magaciinu muxamed yahay kunyadana abulqaasim ha ka dhigina mise waxaa la reebayaa si itlaaqa loo reebaya ta kale xukumkani ma xukum la garanaayo macnaha loo diidayba mise waa xukum aan la garanayn macnaha loo diido itlaaqan laynooga reebay ahlucilmiga qaarkood waxay mareen inuu yahay xukum aan cilladiisa aynan garanayn sidaas aawoodee si itlaaqoo sii daysan laynooga reebay calaa haadaa waxay cammimeen markuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam iyo markii la oofsaday dabadeed marnaba abulqaasim lalama bixi kara bay yidhahdeen oo kunyo lagama dhigan karo bacdi culammada ka mid ah a halkaa maray bacdina waxay yidhaahdeen waa la garanayaa macnaha loo reebay oo nebigu u diidey sababtuna waxay tahay bay yidhaahdeen ninbaa wuxuu yihi yaa abalqaasim markaasaa nebigu jalleecay calayhi salaatu wasalaam markaasu yaa rasuul allah lam acnika adiga kuma jeedin yacnii shaksi kaleaan u jeedaye adiga kuma qasdayn markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidan markaa yidhi bay yidhaahdeen tasammaw bismii walaa takannaw bikunyatii calaa haada hadday markaa taasi sugnaato waxay noqonaysaa waxaa loo diidayaa inay tahay in nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cidda kale lagu kunyeeyey inay isku qaldami karaan oo waxa weeye ruuxi markaa intuu u yeedho isagoo nebiga aan u jeedin inay dhici karto nebigu inuu ismoodo in isaga loo jeediyo kadibna markuu yidhaahdo adiga kuma qasdayn macno aan fiicnayn bay daahirka u ekaanaysa ya waa in markaa waxa weeye cid kale u jeestay oo markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi adiga markaa kuu qasdi maayo yacni hadalku uga jeeda kelmaddan kulama jeedin laakiin waxay u ekaanaysaa dee markaa noocan maa yacni cibaaradii inayna yaro fiicnayn ahlucilmiga qaarkoodna saasay ku gaar bacdu ahlicilmiga u fasiray labada in la kulmiyaana waa jiraan saasaa aawadeed imaam maalik wuxuu ku gaar yeelay nebigu markuu noolaa calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yihi waxaa la diidaya waxay ahayd waa isku dhehgalka keensan kara nebiga calayhi salaatu wasalaam in la dhibo iyadoo isaga aan loo jeedin nebigu ismoodo oo haddii markaa kunyadii abulqaasim la farabadiyo oo mid waliba uu yidhahdo abulqaasim marba nebigu jalleeco ama waajiibo ajiibo yaa dee waxaa ka iman karaa arrin aan munaasib ahayn baa ka iman karaa laakiin markii nebiga la oobsaday dabadeed macnahaasi wuxuu noqonayaa mid waxa weeye iltibaaskii iyo dheehgalkii ay ka iman karaysay in nebiga la dhibo calayhi salaatu wasalaam mid meesha ka baxay ayuu markaa noqonaya marka waa sida imaam maalik uu ka qaatay oo markaysa marka uu macnaha loo diidayba saas ahay culamada qaarkoodna waxay dhahan itlaaqan baa loo diidaya waana sida imaamu shaafici uu markaa ka qaatay a'imo kalena waxay mareen cidda labada loo kulmiyey in la diidaayo hadduu magaciisa maxamed la yidhaahdo in kunyadiisa abulqaasim laga dhigo in la diidaayo laakiin taas cibaarada kama muuqato in jamciga la diidaaye ifraad ahaan mid walba gaarkiisa aan loo diidaynin mid cibaarada ka muuqata ma aha mid cibaarada ka muuqata eh, ma aha calaa kulli xaal sababnimadaa la sheegayaa oo la tilmaamayaa hadday sugnaato maan xaqiijino inaan raajacayn noqonaysaa eh, waxay noqonaysaa sida ugu dhoweyn sida yacni maalik inay tahay haddii aan sababtaasi sugnaynna waxay noqonaysaa markaa cumuumka in la yska qaato oo lafdiga caamka cumuumkiisa lagu camal siiyo maadaama wax ka leexiye aan lahayn ishkaal baa iman kara xataa hadday sababtu sugnaato in la yidhaahdo oo sababta la yidhahdo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxaa la odhanayaa sababtu markay koobsanayso wax cilanimo faa'iideynaya markay koobsanayso cumuumku bixasabi lafdi ma noqdee wuxuu noqdaa bixasabi alwasfi bixasabi sabab almutadamini lilwasfi sababta wasfiga koobsanaysa noociisa ayuu ku caam noqonaya noociisa ayuu ku caam noqonaya waactabir alcumuuma fii nafsin uhir ama khusuusu sababi fama ctubir maa lam yakun mutasifan biwasfi yufiidu cilatan fakhud bilwasfi oo marka sababta ay koobsanayso wasfi cilanimo faa'iideynaya cumuumkii wuxuu noqonayaa bixasabi nawci sabab noocii sababtu siduu ahaa ayuu markaa noqonaya cumuumku ee bixasabi lafdi ma noqonaayo markaa saasaa tawjiihu markaa u ku dhacaya calaa kulli xaal waxay ku xidhan tahay bal sababnimadaa waxaa ka soo baxa waman ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii faina ina ashaytaana laa yatamahalu suuratii ama laa yatamahalu bii sidaa lafdi kale ku timi waxay ku saabsan tahay masaladanna nabiga calayhi salaatu wasalaam ciddii riyo ku aragtaa khayr bay la kulantay ee eh, ha bushaaraysato waayo nebigii buu dhab ahaan u arkay riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay waman ra'aanii fi lmanaami fa sayaraanii fi lyaqada waa riwaayo saxiixa ku sugan ruuxii hurdo igu arkaa soo jeed buu igu arki doonaa soo jeed buu igu arki doonaana waxaa laga tilmaamaya yowmu in la arkaayo waana ru'ya khaasoo qofkii wax u taraysa haddaba bacdi mutaakhiriinta ka mida ah waxay yidhaahdeen oo suufiyaduna ay u badan yihiin fa fasayaraanii filyaqada waxaa looga jeedaa ifka intuu joogo ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam soo jeed ku arki doonaa waana sida suyuuday aada ugu dooday mashaayikh kalena ka sheegay laakiin daliil aynunu haynaa ma jirto nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la oofsaday dabadeed in soo jeed adduunyada loogu arkaayo wax daliila aanu haynaa innaba ma jirto wararka ay odhanayaan mashaayikhda qaarkood waa aragnay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo soo jeed baanu ku aragnayna dee xuja kuma jirto nebiguna wuxuu ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam shaytaanku inaanu suuraddiisa isu ekaysiinayn wuxuu ku saabsanaa siyaaqii markuu ka warramaayey ee aragtida riyada ah oo hurdada lagu arkayo taasaa la tacliilinayoo la sababaynaayo laakiin soo jeed kama hadlin xadiiska ma tilmaamin fa sayaraaniina ixtimaal baa ku jira ixtimaal ayaa ku jira ta kale nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii soo jeed lagu arko adduunyada inta la joogo dee muxuu kaga duwanaanayaa saxaabadii inuu saxaabi noqdo miyayna ka dharanayn hadduu nebiga calayhi salaatu wasalaam soo jeed adduunyada ku arkaayo kula kulmaayo ya man ra'a anabiya sala allahu alayh wasalam man laqiya anabiya sala allahu alayh wasalam mu'minan bihi wamata cala aliimaan baa saxaabiga tacriifkiisu ahaa marka saxaabi inuu noqdaa miyayna ka imanayn waxay doonaan inay ka jawaabaan oo yidhaahdaan aragtidani waa mid khaariqa ah waa caadadii khilaafsan waxyaalaha khaariqada ee caadada khilaafsanna yacni kuma socoto qawaaciddii caadiga ahayd marka aragtida laga hadlayo ee kulanka laga hadlayo ee saxaabinimadu ka dhalanaysa waa kii muctaadkaha ah weeye ka khaariqadii soo geli maayo oo waa ka baxsan cala kulli xaal ta noocaas ayaan lagu kadsoomin daliil male nabiguna ma odhan calayhi salaatu wasalaam man ra'aanii fi lyaqada bacda mowtii faqad ra'aanii xaqa saa ma odhan manaam buu ku qayday waman ra'aanii fi lmanaami haddamale taa fa filyaqadana waxaa laga tilmaamayaa mustaqbalan inuu arki doono mustaqbalan inuu arki doonaana miday ku caddahay ma aha soo jeed buu adduunyada ku arki doonaa soo jeed buu adduunyada gudaheeda ku arki doonaa miday ku caddahay ma aha mujarad ixtimaal oo lafdiga ku sugan ya in xukum marka waxaweye cusub lagu bineeyo oo aan deliil loo haynin oo sidii la yaqaano khilaafsan ya dee sax noqon mayso sax noqon mayso nebiga calayhi salaatu wasalaam riyada lagu riyoodo in fadli ku jiro oo bushaara ku jirto nooc bushaare ay tahay baa laga qaadanaya haddaba cid kastoo tidhaahda nebigii waa arkay ama ciduu arkay loogu sheegay inuu nebigii yahay calayhi salaatu wasalaam miyuu noqonayaa inuu nebiga arkay miyaa loo rajaynaya ama loo xukumaya sida macruufka ah ee culammada muxaqiqiinta ay tilmaamaan waxay tahay in la yidhaahdo waxaa la weydiinayaa sifada cidda uu arkay sifadiisaa la su'aalayaa markaasaa lanaya sifada ciddaad aragtay sifee haddii sifo waafaqsan sifadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheego wax sharciga khilaafsan oo uu sharcigii lagu soo dejiyey wax khilaafsan oo uu sheegayna ayna jirin wasfiguna waafaqsan yahay wasfigii nebiga calayhi salaatu wasalaam yurja lahu waa loo rajaynayaa inuu nebiga arkay calayhi salaatu wasalaam hadduu sheego sifo ka duwan sifadii nebiga sala allahu alayh wasalam amaba markaa shay mukhaalif lisharciga inuu u sheegay uu markaa waxa weeye tilmaamo xaalka caynkaasa looba rajaynayo inuu nebiga arkay calayhi salaatu wasalaam culammadii hore sheikh ka mida ayaa nin u yimi wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ku riyooday wuxuu igu yidhi meelheblaayo halkaas intuu meelu ii tilmaamay halkaas qod rikaasi baa ku jira yani waxyaalo markaa waxa weeye macaadin ah oo dafiinul jaahiliya ah dadkii hore ee markaa gaalada ahaa ay aaseen baa ku sugan qod oo la soo bax walaa khumusa calayka wax khumusoo ku saaranna ma jiro meeshii baan tegey buuhi waan qoday firkaaskii waa ka helay nabigaa igu yidhi walaa khumusa calayke khumuskii ma laygu leeyahay mise layguma laha yacani shan meeladoo meel ahaan inaan bixiyo ma laygu leeyahay mise layguma laha sheekhu wuxuu ku jawaabay waa lagugu leeyahay sababtu waxay tahay buu yidhi sharcigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo allaah ku soo dejiyey wax nasakhaya ma imanayaan isaguna sharcigii lagu soo dejiyey ma khilaafeen marka cidda kugu tidhi sidaas nebigii ma aha calayhi salaatu wasalaam kaamana dhacayso ee waxa weeye haddii aad la soo baxday rikaaz waa inaad bixisaa khumuskii waa inaad bixisaa marka waxaa la eegayaa waa inaan mukhaalafa ka muuqan waana in wasfigii nebiga waafaqsan yihi si filana maa ra'aytaa la odhanayaa masalan hadduu yidhaahdo nebigii waa arkay oo la yidhaha sifee oo uu dabeedna yidhaha nin gaabanoo madow buu ahaa ya yacni waxa weeye dee nebigu mana gaabnayn mana madoobayn waxaa la odhanaya kaad aragtay nebigii maaha calayhi salaatu wasalaam saasaa la odhanaya bacdi baabkaas ku talax tegay waa jiraan oo odhanaya waxa suurad kasta oo uu arko oo nebigii lagu tusaa nebigii bay noqonaysa ee haddii suurad wanaagsan lagu tusana waxay noqonaysaa qofka diinkiisu inuu wanaagsan yahay oo bushaara ku jirta haddii suurad aan wanaagsanayn lagu tusana waxay noqonaysaa in qofka diinkiisu cawaran yahay oo tadayunkiisu aanu fiicnayn oo taxdiir baa ku jira qolya saa maray baa jiraan waana sida shiikha kitaabka qoray sharxiisa waa siduu marayo ibnu abi jamra sharxiisa uu sharxaayo xadiidkan waa siduu marka waxa weeye markaa dooranayo uu leeyahay waa sida xaqa ah horena dee qaar uga horreeyey oo sidaa maray waa jiraan laakiin saxiixu waxay tahay muctamadka ahi waxaanu shaydaanku tamasulayn waa suuradii nebiga xaqiiqiga ahayd ee uu ahaa markaa suuradii nebiga hadduu ku arko siduu ahaa oo wasfigiisii ay waafaqdo xaalka noocaas yurjaa lahu waa loo rajaynayaa laakiin suuradii suuro khilaafsan hadduu markaa sheego xaalka noocaasa waxay noqonaysaa in markaa la odhanayo nebigii maad arkin calayhi salaatu wasalaam ka warran hadduu markaa waxa weeye uu ruuxu yidhaahdo nebigii waa arkay sifada uu sheegaana sifadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay noqoto sifo waafaqsan sifadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheego uuse yidhaahdo xadiis hadda markaa waxa weeye culammadu ay yidhahdeen waa daciif oo qawaaciddii xadiisiga markay ku dabaqeen agtooda daciif ka ahaa uu yidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa igu yidhi xadiiska ana idhi ya ama waxa uu yidhi cagsiga yacni caynkaa ma odhan ma la ictimaadi karaayo ma lagu camalfali karaa ma la odhan karaa warkan waxa weeye dee waa war nebiga ka sugan maadaama kan marka hadda soo warinaya uu yahay ruux lagu kalsoon yahay isaga hadduu noqdo fiqo cadli ah ya uuna markaa waxa wey yidhahdo riya ku arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam wasfiga uu sheegay in wasfiga nebiga waafaqo ma la ictimaadi karaa culamadu waxay dhahan maya waayo baabkii waxyigu de waa xidhan yahay riyooyinkana waa lagu bushaaraysan karaaye ma aha waxa weeye mid axkaam laga qaadanayo maaha lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat nubuwadii kama bahadhin oo kama baaqi aha mooyaane bushaarooyin mubashiraad u bahadhay yacni bushaaraynaya culamada qaarkood waxay walmundiraat min baab aliktifaa biaxadi didayn cala xaddi saraabiila taqiikum alxara saraabiila taqiikum alxara walbarda sida caynkaasoo kale loo yidhi saraabiila taqiikum alxara ay walbarda bardiga laguma sheegin ayadda laakiin labadii isku lidka baa mid lagu kaaftoomay kii kalena la xadfay waa usluub lugatulcarab lagu yaqaano ka kalena in la qadaraayo saraabiila taqikum alxaba ay walbarda baa macnuhu dhacaya waa midda kale riyadu ma aha maxallu dabdin ma aha oo riwaayada marka wax la soo warinaayo dee inuu khaflo ka maran yahay baa ka mid a qofkuna markuu hurdo wuxuu ku sugan yahay khaflo saas aawadeed baa dee akhbaarta yacni markaa ka timaadda yacni marka aynay noqonaynin xukun mid laga qaadanayo la ictimaadayo aynay noqonaynin ruuxu isagoo ku bashaaraysan karaa marka sidaas aawadeed baa axkaam lagu camal falayo aan looga qaadanaynin ee sharcigii nebi maxamed sala allahu alay wasalam sidii ku sugnaydna wax khilaafsan marka hadduu yidhahdo waa ku riyooday mid la ictimaadayo waxna laga soo qaadaya maaha waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar wuxuu kaloo xukunka afraada nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kastoo been iga sheega xaalu u kasaayo u badheedhaayo meesha uu naarta ka fadhiisanayo ha diyaarsado macaa naartu geli doonaa baa loo jeedaa waa waciid culus yacni qadarkaasina waxa weeye waa mutawaatir waman kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka tawaaturo xukun markaa si fara badan u soo arooray weeye saxaabo fara badanna laga soo wariyey riwaayaadka qaarkood mutacammidan iyadoo ka maqan bay soo aroorto itlaaqa ay tahay riwaayadanna muqayado yaday tahay taa muqayadada lafteeduna waa tawaaturtay saas aawadeed riwaayada markaa itlaaqu ku jirana waxaa la odhanaya yuxmalu lmutlaqu cala almuqayado waciidku in qofka loogu goodiyayo cadaabkaas waxay ka imanaysaa waa markuu u badrheeray riwaayada itlaaqan riwaayadan ayaa qaydaysa waxaa la mid a ah riwaayada odhanaysa man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa' maqcadahu min annaar ayaa la mid ah. a oo iyada lafteeda itlaaq baa ku suganoo tacamud lama sheegin laakiin tan mutacamidan sheegaysaa qaydaysa ya taasaa qaydaysa sidaas aawadeed cid kastaoo nabiga calayhi salaatu wasalaam been ka sheegta una kasaysay beentaa inay ka sheegto wuxuu ku jiraa min kabaa'ir dunuub dembiyada waaweyn buu ku jiraa tacriifkii kabiiraduna waa ku rumoobe waayo dee xad aakhiraa loo sheegay cuquubo makhsuusa oo aakhira uu la kulmaayo ayaa la sheegay waatuu ka cabiray ibnu cabaas inuu marka uu yidhi waxaa la yidhaahdaa kabiiradu waa wixii labada xad mid ahaan koobsaday xadd addunya iyo xadd alaakhira xadd alaakhira waxaa loo jeedaa cuquubo makhsuusa oo aakhire loo sheegaayo inuu la kulmayo ayaa laga tilmaamaya halkana cuquubo makhsuusa la sheegoo naar inuu gelayaa la sheegay marka waxaa laga qaadanaya min kabaa'iri dunuub inay ka mid tahay bale bacdu ahlicilmi waxay mareen sida abuu maxamed aljuwayni nebiga calayhi salaatu wasalaam been abuurka lagu been abuurto iyadoo loo kasayaa inay tahay kufrun billaah oo diinkaba laga baxayo lagu gaaloobayo hayeeshee jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin kufri ma aha haddii waxa uu nebiga ugu been abuurtay aynay ahayn wax xaaraan xalaalaynaya ama xalaal xaaraantinimaynaya haddaanu ahayn kuma gaaloobayo milladda kagama baxaayo laakiin waa min kabaa'ir dunuub oo dembiyada kuwooda waaweyn ayuu ka mid yahay waana sida saxiixa sida jamaahiirta ku tageen ayaa saxiixa oo sida markaa abuu maxamed aljuwayni ku tegey waa laga raajaxsan yahay xadiiskuna ma odhano ma sheegin man kadaba calaya mutacammidan faqad kafar lama odhano waa gaaloobay lama odhano haayatu maa fi amri waa in naar loogu goodiyey cid kastoo naar loogu goodiyeyna de gaaloobin cid kastoo naar loogu goodiyeyna de gaaloobin marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal min kabaa'ir dunuub inay tahay ayaa laga qaadanaya oo adigu wey kabaa'irtu waa sii kala weynta dadka kale aan nebiga ahaynba calayhi salaatu wasalaam haddii been laga sheego iyadoo loo badrheedhaayo hadday kabiiro ahayd maxay farqi ka leedahay beenta nebiga calayhi salaatu wasalaam badheer ahaan looga sheegay iyadoo loo badrheedhayo laga sheegay waxaa la odhanayaa waxay farqi ka leedahay dee waa ka weyntoo kabaa'irtaas sii kale dembi weyn ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axad yacnii nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam beenta aniga laga sheegaa been qof kale laga sheegay lama mid aha haddama aragta markaasuu waciidka sheegaya calaa kulli xaal waxaa laga tilmaamayaa inuu dembigeedu ka wen yahay baa laga tilmaamaya kabaa'irtana bacdigoodba bacdiga kale inay kasii wen yihiin waa jirtaa oo kabaa'irtu martaba waaxida ma aha kabaa'irta ka sokaysa gaalnimada iyo ugu dhada maraatiba sii kale dembi weyn qaarkoodba qaarka kale ka dembi wen yihiin markaa dee inuu markaa ka wen yihiin dembiyada kale ayaa laga qaadanayaa ee kabaa'irta ah yacni markaa in badan oo ka mida ah inay ka wen yahay ayaa laga qaadanayaa laakiin eh, miduu marka xadiisku ku cad yahay inay kufri tahay eh, ma aha marka taasna saas yadaa weeye marka aad iyo aad waa in laysaga jaraa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga sheegaayo aad waa in laysaga hubsadaa sheikha la yidhahdo asmaci cabdilmalik ibni qurayb wuxuu yidhi waxaa u habboon taalibulxadiiska xadiiska doonaaya inuu barto inuu naxwaha barto ayaa u habboon si aanu nebiga been uga sheegin waayo haddaad xadiiskii nebiga sheegtood laxnido dee nebigu waxaanu odhan baad sheegtay waayo nebigu laxaan ma ahayno wax ma laxnin jirin fasiix buu ahaa laxnina waa ka madhnaa marka halis wuxuu yahay inuu soo galo man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa' maqcadahu min annaar inuu soo galo halisuu yahay saas aawadeed taalibulxadiidku waa inuu markaa naxwaha bartaa buu yidhi calaa kulli xaal yani waxa weeye aad iyo aad bay kolley muhim u tahay in naxwaa la barto xadiiskoo keliya maaha dee culumtaba qofka waa ka anfacaysaa aad bayna wax ugu taraysaa aad ayay wax ugu taraysaa wuxuuna uga jeedaa dariica arrinkaasi dee inuu u noqonaayo isagoo markaa dee yacni wax laxninaya oo arrinka iskaga istimraaraya dee waxa weeye markaa halis inuu u yahay yacni waciidkaas markaasi si aan intaasi u dhicin ayuu leeyahay marka hore ha barto naxwaha aada ha u barto ha ugu dadaalo suuraday ugu dambaysa faman kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar saynu soo sheegnay wuxuu sheegayaa waciidka ayuu tilmaamayaa kadibkuna wuxuu u qaybsamaa mid yacni khata ah iyo mid camdi ah waciidku wuxuu ka dhalanayaa ka camdiga ah sidaas aawadeed baa xadiiska riwaayaadkiisa ugu badani ay ku yimaadeen qeydka ah mutacammidan ay ugu yimaadeen marka waxay noqonaysaa xaalka noocaas ah mid waxa weeye waciidku ku xidhan yahay in beenta loo kaso laakiin khata hadday u dhacdo oo masalan oo kale isagaan u qasdin khata'an uu yidhaahdo been ha noqoto laakiin waciidkii ugama dhalanayo waciidkii kama imanayo marka taasna adigu saas weeye xadiiska laba boqol iyo labiyo konton can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam akhnacu alasmaa'i cinda allahi yowma alqiyaamah rajulun tasamaa malika alamlaak nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam akhnacu alasmaa'i magacyo waxa ugu dullaysanoo ugu xun alkhuncigu waa dulliga weeye yacni magaca ugu xun cind allaahi allah agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame rajulun ay ismu rajulin nin magici weeye mudaaf baa loo qadaraya yacnii akhnacu alasmaa waxay sheegaysaa magaca markaa dullinimo badan rajulun marka lagaa khabrana rajulkii waa daato magac maaha waa daatadii marka si labadu isu waafaqaan oo mubtadaha iyo khabarku ay noqdaan qaar iswaafaqsan waa in marka waxa weeye mudaaf la qadaraa oo macnuhu markaa u dhacdaa musama alasmaa'i akhnacu musama alasmaa'i oo mudaaf xagga hore la qadaro ama weji labaad mudaaf in xagga dambe la qadaro ismu rajulin akhnacu alasmaa'i magacyo waxa ugu xun cinda allahi allah agtiisa yowma alqiyaamati rajulun ismu rajulin nin magicii marka nin magicii iyo magacyada kii ugu xumaa way iswaafaqayaanoo dee labadu waxay noqonayaan marka asmaa ayuu noqonayaa haddii musame la qadaro xagga hore dee musama alasmaa'i waa daato waa daatadii magaca lagu magacaabayo rajulkuna waa daatadii weeye marka halkaana waa iswaafaqaysa ama wejhi saddexaad lehe asmaada loo jeedaa bimacna almusamayaat cid magacyo lagu magacaabo waxa ugu xun oo ugu dullaysan marka rajul markaa waa waafaqaysa oo la yidhahdo asmaa baa la sheegay waxaana laga kinaayoonaya musamayaadka ayaa laga kinaayoonaya akhnacu alasmaa'i magacyo waxa ugu xun oo ugu dullaysan ugu dullinimo badan cind allaahi allah agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame rajulun ay ismu rajulin nin magicii ama wejiga labaad akhnacu alasmaa'i akhnacu musama alasmaa magacyo cid lagu magacaabo waxaa ugu dullinimo badan cind allahi yowma alqiyaamati rajulun sidii loo daayo ama asmaada la yidhaha musamayaad baa laga kinaayoonaya looga jeedaa oo isim baa la itlaaqay musamahana loo jeedaa ninkaasoo tasamaa isku magacaabay malika alamlaak boqorkii boqorada isku magacaabay boqorkii boqorada isku magacaabay xadiiskana bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen xadiiskan waxaa laga qaadanayaa malik alamlaak in lala baxaa inayna bannaanayn inay xaaraan tahay lafdiga ha noqoto ama wax la macnaa ha noqoto waxaa la mida ah melikulmuluuk boqorkii boqorada waxaa la mida axkamu ah alxaakimiin ciduu xukunta kii ugu xukunka wanaagsanaa waxaa markaa la mida ah, xataa afafka kale wixii tarjamadeedu ay la mid tahay xukun bay la noqonayaan wixii la macno ahi marka la tarjamo macnahanoo kale noqonaya iyaguna saas si la-eg bay noqonayaan mamnuuc saas aawadeed baa sufyaan xadiiska markuu soo wariyey waxau yihi waa sida in la yidhaha shaahinshaah wuxuu ka tusaaleeyey afka farisiga oo luqada farisiga shaahin shaah waxay markaa la macno tahay marka carabi loo tarjamo yacni melikulmuluuk boqorkii boqorraday la macno tahay marka culammadu waxay dhahaan wixii la macnay waxay noqonayaan mid la ah mid la miday noqonayaan sidaasaa ahlucilmigu ay yidhahdeen waxay isweydiiyaan culammadu eh, qaadi lqudaa iyadu ma haleelaysa taa khilaaf baa ku jira ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin qaadi lqudaa asmaada ilaahay kama mid aha shayganna waxaa loo diidaya waxa weeye waa in e, munaasaca ay ku sugan tahay oo asmaadii ilaahay oo la khaaska ahaa cid kale lala wadaajinayo marka sida loo diidaya taas taas marka culamada qaarkood waxay qaadi lqudaa dhib ma leh bacdu ahlicilmina way karaahiyeysteen waxay uga qiyaas qaateen e, malik lamlaak oo waxay yidhaahdeen maadaama malikul amlaak la diiday qaadi lqudaana xagga macnaha waa ku dhowaan kartaayoo shabah bay ku leedahay saas aawadeed in la isticmaalo maa marka taa culamada cala kulli xaal isku khilaafeen laakiin bacdu ahlicilmi waa haleeshiiyeen oo waxay yidhaahdeen waa la xukum ayay yidhahdeen ahlucilmi badan oo lagu magacaabayna waa jiraan inkastoo lasoo naqliyey yacni riyo ay ku riyoodeen mashaayikhdii yani markaa lagu magacaabi jiray isna sheekha wuxuu ku riyooday aabbihii oo loodhan jiray markii hore qaadiilqudaa laqabkaa loogu yeedhi jiray dabeedna wuxuu ku riyooday isagoo yidhi wax igaga dhib badani ma jiro magaca marka qaadiilqudaa waa ka igu dhibaatada badan marka waagii dambe wuxuu yidhi waxa weeyaan eh, marka qadaagiisii oo kale aad sheegaysaan ama aad soo naqrinaysaan ha odhannina yacni saas mise isagaaba markii dambe qaadi isaguna noqday calaa kulli xaal markii dambe qaadi lmuslimiin ha qoro ayuu odhan jiray qaadi lmuslimiin ha la qoro ee qaadi lqudaa yaan la qorin ashyaada noocaasoo kale waxaa laysaga sheegaa min baab alistinaas yani iska weheshi ayaa laysaga sheegaa wa yani xukunku dee adilada xaggeeda ayuunba laga eegaya kunciguna waa dulliga marka mudaafka waxaa loo qadarayaa aqnacu lasmaa'i marka la yidhaahdo dee waxaa la yaqaanaa ismu tafdiili bacdu maa yudaaf ilayh ismu tafdiili bacdu maa yudaafu ilayh ismu tafdiilku waxa loo idaafaynayo waa qeyb ka mida hmm. marka akhnacu lasmaa'i wuxuu noqonayaa isaguna isim isim iyo rajulna iswaafiqi maayaan oo isim iyo rajul rajulkii waa daato isimkiina waa magac marka si khabarnimo ay isu waafaqaan oo marka waxa weye labadii ay iswaafiqi karaan ayaa waxa marka la odhanayaa waa in markaa mudaaf laqadaraa saasaa loo odhanayaa si ay labada isu waafaqaan ayaa sidaas loo odhanaya marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal asmaada ilaahay la gaarka yahay inaan marka waxa weye lala bixin ayaa laga qaadanaya xadiisku wuxuu sheegaya rajulun tasamaa nin isku magacaabay culamadu waxay dhahen waxaa la mid ah haddii inta lagu magacaabo uu raalli ku noqdo aanu inkirin yani waa lagu magacaabay isagoo iskuma magacaabin markii lagu magacaabay ayaa muu inkirinoo dee raalli buu ka noqday waxay la macnatoo la mid tahay inuu isku magacaabay la mid tahay xadiiska laba boqol iyo saddex konton can anas ibni maalikin radia allahu tacaala canhu yaquul anas ibni maalik waxau yidhi catasa rajulaani cinda anabiyi sala allahu aleyh wasalam laba nin baa hindhisay nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa bay ka hindhiseen nebiga agtiisay ka hindhiseen fashammata axadahumaa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mid waa u duceeyey oo wuxuu ugu duceeyey yacni markaa raxmad oo yarxamka allah buu yidhi allah ku naxariisto tashmiidku waa in markaa waxa weeye qofkii hindhisay loo duceeyo kaannahu in lagaga farxinayo walam yushamit ilaakhara ka kalena uma ducayno yarxamuka allah ma odhan faqaala arajul yaa rasuula allah ninkii baa wuxuu yidhi aan loo ducayn rasuulka ilaahayow shammadta haada kan waad u ducayso yarxamuka allah baa tidhi waad kaga farxisa walam tushammitnii anigana iimaad ducaynin oo yarxamuka allah imaad odhan qaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wassalaam ina haada xamid allaha walam taxmadhu ina haada kani xamid allah allah buu u mahadnaqay alxamdu lilaah ayuu yidhi walam taxmadhu adiguna allah markaa umaad mahadnaqin alxamdu lilah maad odhan xadiiskan waxaa laga qaadanayaa in ruuxa hadduu markaa eh, hindhiso oo dabeedna alxamdu lilah yidhaahdo in loo ducaynaayo yarxamuka allah loogu ducaynaayo taasna waxaa ku soo aroortay axaadiis kale ayaa ku soo aroortay mutacadida haddii laakiin alxamdu lilah aanu odhan waxba loo ducayn maayo sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aan ugu daayo laakiin ma la tambiihinayaa bay yidhahdeen culammaduyo ma la odhanayaa ixmadillaah illaah mise lama odhanaayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa la tambiihinaya waxay noqonaysaa min baabi alamri bilmacruuf wanaaggii la amraayay soo gelaysaa marka waa la baraarujinaya waxaa la odhanayaa ilaahay u mahadnaq bacdu ahlicilmi oo yidhi waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan ma odhan ixmad illaah oo waxba lagu odhan maaye waa la yska daynayaa saa yidhina waa jiraan laakiin culammada qaar baa waxay yidhahdeen ninkan nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa ka hindhisay dabeedna alxamdu lilaah aan odhanini muslim ma ahayn gaal buu ahaa marka maadaama uu gaal ahaa waxaabay waafaqday dee nebiga raxmad ugu ducayn sababta loogu ducayn waayena isagu uu la yimiyo dee ilaahay uu mahadin waayey markaa sida aan loogu baraarujinin waxay tahay waa in isagu markan muslim aanu ahayn markii dambena gaalnimaba ku dhintay yidhahdeen waxdaas ofka xadiiska ku sugan yaa rasuula allahi shammadta haada walam tushammitnii soo kan rasuulka sala allahu alayh wasalam magaca risaalada ugu yeedhaaya taa waxay yidhahdeen culamada qaarkood wuxuu ugu yeedhayaa waa khitaabkii muslimiintu kula khitaabi jireen buu iska waafaqayoo siday nebiga ula hadli jireen ula hadal buu is laakiin inuu aaminsanaa ma aha bay yidhahdeen inuu aaminsanaayo rumeeyey ma aha bay yidhahdeen saas aawadeed haddii waxa weeye ay sugnaato ninkaasi de markaa inuu gaal ahaa iyada laa ishkaal sababtaan loo baraarujin marka calaa haada looma xujaysan karo qof muslima arrinkaa ka sahwiyo ilaa wey inaan lagu baraarujinayn lagama deliishan karo waxay noqonaysaa markaa in lagu baraarujiyo qofkii muslimka ilaa wey oo la xasuusiyo ayay noqonaysaa sunna ahaan marka waxaa laynoo sunneeyey markuu qofku hindhiso inuu yidhahdo alxamdu lilah hindhisadiina dee fawaa'id baa ku sugan oo dee maskaxda iyo waxa markaysa markaa tegaya ee faasidkaah ama marka bukhuurada qaarkood oo markayse marka waxaan yani dee ku xidhmaya ayaa hindhisadii marka iska soo saaraya marka waxa weeye xaalka noocaas ah bukhuurka noocaasi ah marka soo baxo nashaad iyo firfircooniba qofkiina helaya marka hadduu ku xidhmi lahaana taasi dhib bay ku noqon lahayd yani dhib bay caafimaad ahaan ku noqon lahayd marka sidaas aawadeed ayaa marka laynoo sharciyey in la yidhahdo alxamdu lilaah lanagu sunneeyey macna caynkaasay culamada qaarkood ay tilmaamaan eh, waxaana xadiis ku soo arooray alcutaasu min allah waltasaaubu min ashayaan hindhisaduna xagga allah bay ka ahaatay hamaansiguna xagga shaytaankay ka ahaatay hamaansigii cajsi iyo marka wahsi iyo yacni markaa waxyaalahaasaa ka dambaynaya laakiin hindhisadii waxaa ka dambaynaya nashaad iyo firfircooni ayaa marka ka dambaynaya haddaba inta markaa loo tashmiitinaya waa intii ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen laba goor baa loo tashmiitinaya marka koowaad markuu hindhiso alxamdu lilah uu yidhaahdo waa loo ducaynaya yarxamuka allah marka labaadna saasi leeg marka saddexaad waxba loo ducayn maayo waayo waxaa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye ninkii hindhisada dee ku celceliyey inuu markii dambe yidhi waxa weye waa maskuum bimacnaa zukaan baa haya ama hargab ama wax la mida yani saasoo kale marka waxa weeye haddii ay tahay mid eh, tacaduday oo ay soo noqnoqotay waxba markaa xaaladda eh, tashmiit markaa loo samayn maayo mararka dambe mararka dambe waxba tashmiit loo samayn maayo ducadana waxaa loo odhanaya yarxamuka allah umiimka waa la godaya dadka qaarkood carabkooda waxaa eh, ku dareertay inay yarxamaka allah ay yidhaahdaan oo miimka kordhigaan waana khala miimka lama kordhigaayo waa la godaya yarxamuka allah waa in miimka la godaa taasna saas weeye isaguna marka wuxuu ku jawaabayaa yahdiikum allahu yuslixu baalakum yahdiikum allahu wayuslixu baalakum yani ducadu labada qaybood waxay ku soo aroortay yani waxa weeye siiqo khabar ah marka waxa weeye waa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan xagga macnaha ayay duca ka tahay laakiin xagga lafdiga ayay ka tahay waxa weeye khabar ka tahay xagga lafdiga ay khabar ka tahay xadiiska laba boqol iyo afar iyo konton can cabdillaahi qaala kunna idaa sallayna maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam qulna cabdullahi bn mascuud waxauu yidhi kunnaa waxaanu ahaan jirnay idaa sallaynaa markaannu tukanno maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga la jirkiisa qulnaa qaar yidhaahda ayaanu ahayn assalaamu cala allaahi qabla cibaadi assalaamu nabadgelyo cala allaahi allah korkiisa ha ahaato qabla cibaadi ay qabla eh, tasliimi cibaadi intaan addoommadiisa la salaamin ka hor yacni salaami ilaahay korkiisa ha ahaato assalaamu calaa jibriil salaam jibriil korkiisa ha ahaato nabadgelyo jibriil korkiisa ha ahaato assalaamu calaa mikaa'iil salaam ama nabadgelyo calaa mikaa'iil mikaa'iil korkiisa ha ahaato assalaamu calaa fulaan nabadgelyo eh, hebel korkiisa ha ahaato marka fulaan inay odhan jireen maahee kii magaca lagu magacaabi jiray magiciisay sheegi jireen cidday markaa u ducaynayaan falama insarafa anabiyu sala allahu aleyh wasalam markuu nebigu ka gadoomo ka baxay salaadii aqbala calayna biwajhih wuxuu nagu soo qaabilay wejigiis mana soo eegay fa qaala wuxu uhi ina allaha huwa asalaam allah isagaa salaam ah waa asmaadiisa assalaam baa ka mid a waa kii wax nabadgelinaayey waa kii nabadgelyada u saaxiibka ahaa waa kii salaamada isaga ay u sugnaatay ee nabadgelyada abuuray waxna nabadgelinaayey faida jalasa axadukum fi salaati markuu fadhiisto midkiin salaada gudaheeda falyaqul ha yidhaahdo attaxiyaatu lilah attaxiyaatu salaamuhu ama attaxiyaatu baqaaga iyo baaqi noqoshada iyo mulkigu saddexdaa macna ay culamadu sheegaan assalaam in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa salaamaha ama mulkiga ama baqaaga Eh, inuu baaqi noqdo ataxiyaatu yacni salaamta iyo yeelashada wax la mulkiyo iyo baaqi noqoshada uu baaqiga yahay mid walba lilaahi allah bay u sugnaatay waa ammaan ilaahay la ammaanayo waalsalawaatu salaadaha faralka ahi ama waasalawaatu ducooyinka allah lagu weynaynayaa iyaguna lilaahi allah bay u sugnaadeen waatayibaatu waxyaalaha wan wanaagsan hadday hadalla yihiin iyo hadday acmaal yihiin mid walba kalimaadka wanaagsan ee dikriga ah iyo acmaasha wanaagsanba lilaahi allah bay u sugnaatay assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu nabadgelyo calayka korkaaga ha ahaato nebi maxamedow calayhi asalaatu wasalaam ayuha nabiyu nebiyahow korkaaga ha ahaato wa raxmatullaahi naxariista allahna korkaaga ha ahaato wa barakaatuhu barakooyinkiisuna barakooyinka ilaahayna korkaaga ha ahaato assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin nabadgelyo korkeenna ha ahaato wa calaa cibaadiillaah allah addoommadiisana korkooda ha ahaato addoommadaasoo alsaalixiina kuwii wan wanaagsanaa ah fainahu ida qaala dalika asaaba kula cabdin saalixin fainahu yani shaksigu ida qaala dalik shaksiga tukanaya ida qaala dalika markuu sidaa yidhaahdo asaaba kulla cabdin waxaa ducadaasi haleelaysaa addoon kastoo saalixin wanaagsan fi samaa'i addoonkaasoo fi samaa'i cirka ku sugan waalardi iyo dhulka ku sugan addoon kastoo wanaagsanoo cirka jooga ama dhulka jooga baa ducadaasi haleelaysaa gaadhaysa kadib wuxuu odhanayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane ay annahu laa ilaaha ila allah annahu ay anna sha'na arrinku laa ilaaha ila allah mid la caabuda xaq ma aha ila allaahu allah mooyaane yacni sidaas ayaan qirayaa wa anna muxammadan wa ashhadu anna muxammadan waxaan kaloo qirayaa in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cabduhu addoonkii ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkii allah inuu yahay ayaan qirayaa saasaan qiraya suma yatakhayaru intaa dabadeed wuxuu dooranayaa bacdu hadalkaa dabadeed min alkalaami hadalka xaaluu ka mid yahay wuxuu dooranayaa maa shaaa wuxuu doono inuu doorto ama min alkalaami hadalka xaggiisa wuxuu ka dooranayaa maa shaaa wuxuu doono ayuu ka dooranayaa bacduna waxaa loo jeedaa marka hadalkaa hore la soo sheegay dabadii bimacnaa tashahudka dabadii wuxuu dooranayaa yani hadalka ducada ee cajabiya uu dooranaya riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay uma liyatakhayar min adducaai acjabahu ilay intaa dabade ha doorto xagga ducada ha ka doorto yani ta markaa uu ugu jecel yahay yani markaa ha doorto ka ugu cajibinta badane markaa uu doonaayo ugu jecelyah xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskuna wuxuu tilmaamayaa atixiyaadka salaada la atixiyaadsanaya ayuu tilmaamayaa atixiyaadkuna waa rukni arkaanta salaada ka mida weeye oo axaadiista waxaa ku saaruurtay dee in faral ay tahay kunna naquulu qabla an yufrada calayna atashahud waxaan odhan jiray intaan tashahudkana lagu faral yeelin ka hor markaasaa dee xadiisku san uu sheegaya asalaamu cala allahi qabla cibaadi marka xadiidku wuxuu tasriixinayaa markii dambe tashahudkii in la faral yeelay oo fardi yahay ayuu tasriixinaya saas aawadee arkaanta salaadu ka mid yahay oo tashahud la'aan salaadii ma jirto atixiyaadka haddii la waayo salaadii ma jirto waa rukni ka mid a ah arkaantii salaada arkaanta salaadda marka laga hadlayana haddii markaa rukni ka mida la waayo salaaddii jiri mayso oo ruknigii waxuu noqonayaa lagama maarmaan buu salaaddii u yahay yacni saas yada marka waxay odhan jireenoo iyagu markaa ay dee ijtihaadkooda iyo dadaalkooda ku yidhaahdeen assalaamu cala allaahi eh, qabla cibaadih iyo assalaamu calaa jibriila saasay odhan jireen marka maadaama allah marka uu yahay ka isagu eh, khalqigaba abuurtay nabadgelyadana bixiya baaqi noqoshada leh cidna aan u baahnayn ee khaniga ah awoodda badan dee isaga in loo duceeyaa munaasib maaha in la baryo mooye in isaga loo duceeyaa munaasib maaha haddii la yidhahdo assalaamu cala allahna dee waxay u egtay duco ya ducay u egtahay cidda loo ducaynaya waa cid baahan waa cid marka waxa weeye haninimo mutlaqa iyo awood mutlaqa iyo baaqi noqosho mutlaqa ayna u sugnaan ciddaasaa loo duceeyaa dee allah maadaama uu yahay alghaniyu almutlaq ya yacni kii khaniga ahaa ee boqorka ahaa ee baaqiga ahaa ee werigiiba jiraayey ee marka khaniga ahaa cidnaba aan u baahnayn ee haninimo mutlaqa lahaa ee awood mutlaqo sii daysan wax walba awoodaayey dee ilaha isagii baa loo ducaynayaa munaasib maaha tacdiimkii ilaahay uma munaasib aha marka saxaabadu markay sidan yidhahdeen khata'an bay arrinkan uga dhacay khata'an ayuu uga dhacay nabigu marka waa baraarujiyey calayhi salaatu wasalaam waxaanuu yidhi sidaas markaa ha odhanina yacni waxa weeye sababtana waa u caddeeyey yani hadalka macnihiisa laga fahmaya inaan saa odhan oo wuxuu idhi ina allaha huwa asalaam ilaahay isagaa salaam ah ya waa kii nabadgelyada u saaxiibkaha waa kii nabadgelyada abuuray waa kii nabadgelyada bixinaayey cidduu doona ugu deeqaayey isagii in nabadgelyo loogu duceeya munaasib maaha tacdiimkii ilaahay iyo weynaynta ilaahay uma munaasibaha ee marka midkiin salaaddii uu fadhiisto fadhigii atixiyaadka loo fadhiisan jiray ha yidhaahdo yani salaadda akhirkeedii oo kale markuu fadhiisto ha yidhaahdo ataxiyaatu lilahi walsalawaatu walayibaatu assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi alsaalixiin atixiyaadkiibuu sidaa markaa nebigu ugu laqimay ya atixiyaadkana nebigu waa beri jiray saxaabadiisa kaana yucallimuna tashahuda kama yucallimuna suurata min alqur'aan sida xadiis kale ku soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada tashahudka beri jiray atixiyaadka siduu suurad qur'aana u beri jiro kale ayuu u beri jiray suurad qur'aana markaa ruuxa la barayo dee siyaadiyo nuqsaan lagama ogolaa xaraf inuu ku daro iyo xaraf inuu ka dhimo midna lama oggolaa saasoo kale atixiyaadkii waxaana laguma dari karo waxaana lagama dhimi karo sida uu nebigu u baray wax laga bedeli karaa ma jiro ya marka dabeed markaa u baray nebigu calayhi salaatu wasalaam siiqooyinka atixiyaadadu alfaadu xoogaa waa kala yara lakin waa isku dhadhowdahay hadday tahay atixiyaadka ibn cabaas hadday tahay atixiyaadkan cabdullahi ibn mascuud soo wariyey hadday tahay atixiyaadada marka waxa kale marka markaa saxaabada laga hayo ama marka waxa weeyaan mawquuf ku ahaato ama marfuuc ay nebiga u tiirinayaan oo nebigu inuu saa u baray u sheegayaan ha ahaato abu muusa alashcari atixiyaadku soo wariyey atixiyaadka waxa weeye caaisha atixiyaadka marka waxa cumar bnu khadaab eh, laga soo wariyey oo isagoo mimbarka dadka uu ka bari jiray yani lafdigiisu marka waxaweye ma odhan yani waxaweye saasuu nebigu yidhi maadaama mimbarka uu ka baray dadka waxaa lagu xambaaraya nebiga inuu kala kulmay saxaabadiina kumay inkirino marka inkaar wax layaa kumay samayn inkaar wax layaha kumaysan marka siiqo kastoo atixiyaad oo sugan waa la akhrin karaa waana ku asaxaysa ikhtilaafkaasina wuxuu noqonayaa ikhtilaafu tanawuc oo sida qiraa'aadka qur-aanka laysu khilkhilaafay oo siyaalo kala duwan looga soo wariyey intubana ay sax tahay oo nebiga laga hayo calayhi salaatu wasalaam qiraa'aadka sugan ee qur'aannimada loo soo wariyey u sugan ayaa marka waxa weeye intuba wada xaq tahay baatixiyaadada siiqooyin kala duwane loo soo wariyeyna ay wada xaq tahay dhammaantoodna ay ku wada asaxaysaa waxaa la mid a salliyada siiqooyin kala duwane loo soo wariyay mid walba waa ku asaxaysaa mid walba siiqooyinkaa asaxaya sugnaaday dhammaan mid walba waa ku asaxaysa laakiin culammadu waxay ku kala duwan yihiin xagga ikhtiyaarka keebaa sii fiican oo afdala iyagoo isla ogol in mid walba ku asaxayso baa waxay leeyihiin keeba afdal ah madaahibtii waa ku kala duwanaadeen hadda ma aragta oo waxa weeye marka alimaamu shaafici wuxuu doortay atixiyaadka ibnu cabaas laga soo wariyey ataxiyaat almubaarakaatu asalawaat altayibaatu lilah yani wuxuu doortay ka ibnu cabaas laga soo wariyey doortay sababtu u doortayna waxay tahay ziyaaduu leeyahay buu leeyy waa almubaarakaatu maadaama ziyaadada uu leeyahay kaa ziyaadada leh ayuu markaa doortay kaa ziyaadada buu doortay imaam axmed iyo abu xaniifa iyo muxadisiinta badankoodu waxay iyaguna doorteen kan ibnu mascuud bay doorteen ya saas aawadeed muxadisiinta waxay badiba dooran jireen kaas waxa weeye marka cabdullahi ibn mascuud ayay dooran jireen xagga ziyaadada hadda laga eegana yacni waxa weeye waaw ziyaada abuu ah leeyahay altaxiyaatu lilaahi walsalawaatu waalayibaatu halka markaa waxaway ka ibnu cabaas almubaarakaat oo ziyaada leeyahay laakiin waawga aanu lahayn ayuu kani wuxuu leeyahay waawga ziyaadada buu leeyahay ta kale waxa weeye markaa xagga marka xadiis ahaan yacni inuu ugu arjaxsan yahay bay muxadisiintu marka waxay mareen saas bay markaa mareen saas aawadeed yacni jumhuurku kaa ibnu mascuud bay doortay laakiin mid walba oo ka asaxays imaam maalik isaga waxa uu doortaa la yidhi ka cumar bnu khataab laga soo wariyey kaasuu doorta laakiin calaa kulli xaal saynu sheegnay dhammaankii la akhriyaba waa ku ansaxays waxay ku saabsan tahay un afdalka keeba afdal ah ayay ku saabsantahay xadiiska waxaa ku sugan atixiyaadkuu nebigu baray calayhi salaatu wasalaam inuu ka mid ahaa assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu waa salaam ay mucaraf tahay mar labaadkana suuradii khitaabka ay ku sugan tahay suuradii khitaabku ay ku sugantay calayka waxaa soo aroortay iyadoo markaa aan al lahayn atixiyaadka ibnu mascuud kuma soo aroorinaya atixiyaadada kale ee qaarkood ku soo aroortay yacni iyadoo aan al loo yeelin iyadan al loo yeelin ayay qaarkood ku soo aroortay salaamun calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu iyo salaamun calayna waxayse culammada qaarkood yidhaahdeen xagga ixtiyaadka waxa fiican ka asha leh maadaamuu ziyaado leeyahay yacni kaasaa sii fiican iyadoo lafdigaasi dee xadiidku ku asaxay haddii uu axaadiistan ku asaxay la akhrin karo haddana ka siyaadada lebaa sii fiican waa arrin ikhtiyaarka iyo afdaliyada ku saabsan haddaba xadiidkan ibnu mascuud waxaa ku soo arooray inuu yidhi markii hore nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam saasaan odhan jiray riwaayadaa inooma qorin falama qubida qulnaa assalaamu cala alnabiyi markii nebiga la oofsado nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam dabadeed waxaanu nidhi assalaamu cala alnabiyi waraxmat ullaahi wabarakaatu marka khitaabkii calayka ahaa ba saxaabada kolley ay bedeleen baa uu tilmaamaysaa riwaayadu waa assalaamu cala alnabiyi inay odhan jireen riwaayada saa ku soo waa saxiixo asalkeeduna wuxuu ku sugan yahay bukhaariga laakiin iyadoo waadixa waxay ku soo aroortay masaadir kale marka wayna sugan tahay oo waa saxiixa shaki male riwaayaad kale oo markaa waafaqayana waa jiraan oo saxaabo kale laga soo wariyey sida marka caaisha inay iyaduna dadka u bartay berigii dambe inay odhan jirtay assalaamu cala alnabiyi inay odhan jirtay sheekh albaani wuxuu odhanaya way ka asaxday wa kadalika cabdullaahi bnu cumarna waa laga soo wariyey inuu marka atixiyaadka odhan jiray assalaamu cala alnabiyi maalik baa muwata'a ku soo wariyey waxaanu sheekh albaani odhanayaa waa saxiix calaa sharti shaykhayn shardiga labada sheekh bay ku asaxday bale cataa waxaa ka sugnaatay isaguna inuu yidhi cataa waxaa ka sugnaatay riwaayada uu soo wariyey cabdirazaaq waxa uu yidhi akhbarana bnu jurayj qaala ahbaranii cataa ana asaxaabata kanuu yaquuluuna wanabiyu sala allahu alayh wasalam xayun assalaamu calayka ayuha alnabiy falama maata qaaluu assalaamu cala alnabiyi yacni saxaabadu waxay odhan jireen markii nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam assalaamu calayka ayuha alnabiy ayay odhan jireen markuu nebigu dhintayna calayhi salaatu wasalaam waxay odhan jireen assalaamu cala alnabiyi bay odhan jireen sheekh albani wuxuu odhanayaa waa saxiix sanadkiisu kaa ibnu cumar xoogaa ikhtilaaf baa kole soo arooray laakiin riwaayada sheegaysa assalaamu cala nabiy inuu odhan jiray sheekh albaani waa saxiixinaya laakiin ikhtilaaf oo sida kalena markaa ikhtilaaf kole ayaa soo yara arooray saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaateen assalaamu cala nabiy haddii la yidhaahdo inaan dhibi ku sugnayno ay asaxayso khitaabkuna aanu waajib ahayn waana sida sheekh albaani ka soo raraayo culamada qaarkood uu ka soo naqlinayo oo ibnu subki iyo xaafid ibnu xajar iyo kasoo raraayo iyo culamo hadalkoodiisii naqlisay marka iyagu waxay tilmaameen calaa kulli xaal hadday asaxdo waxaa laga qaadanayaa ibnu subkiga marka hore odhanaya hadday asaxdo waxaa laga qaadanayaa inaan khitaabku waajib ahayn oo bimacnaa haddii la yidhaahdo assalaamu cala anabiy inay ku asaxayso markaasaa uu odhanayaa ibnu xajarku way asaxday shaki male waana caddaynaya hadalkaa horena inuu ka raali noqdaa laga fahmaya culamo badanoo kalena waa ka naqliyeen aw qastallaani ka mid yahay ou ka mid yahay waxa weeye marka laknawi ka mid yahay zarqani ka mid yahay zarqani ka mid yahay laknawi ka mid yahay culamo kale ka mid yihiin marka may odhan calaa kulli xaal hadalka uu sheekhu soo naqliyey sidan baa hadda laazim ah ama mashruucah sida kale hadda lama odhan karo ma odhan marka laakiin mawdic kale aan halkaa ahayn albaani wuxuu ku sheegay hadda waxa mashruuca sidan laakiin sida jamaahiirta culammadu qabaan waxay tahay in sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam lagala kulmay ee axaadiista ay ku asaxday nas loo khilaafo cad haddaan lahaynin ijmaac saxaabo saxaabadii sidan ku ijmaaceenna aan la haynin sideedii in lagu sugnaadaa inay tahay sida fiican ee aan shakiga lahayn assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh in la yidhaahdaa inay tahay sida fiican aan ishkaalka lahayn waayo nas cad oo loo khilaafo lama hayo ijmaac saxaabadii ku ijmaaceenna ma jirto cibaarada cataa uu yidhi miday ijmaac markaa ku tusinaysa maaha ana asaxaabata kanuu yaquuluuna wanabiyu sala allahu alay wasalam xayun assalaamu calayka ayuha nabiyu falama maata qaaluu assalaamu cala alnabiyi saxaabadaa sidaa yidhi way ku ijmaaceen ma odhan maxaana la hayaa khilaafkeeda oo saxaabada qaarkood inay sidii hore ku sugnaayeen assalaamu calayka ayuha nabiyu assalaamu calayka ayuha nabiy inay ku sugnaayeen saxaabada qaarkood baa la hayaa waxaana ka mid a ah cumar bnukhadaab wakhtigii imaaradiisa mimbarkuu dadka ka barayey atixiyaadka atixiyaadka uu mimbarka dadka uga laqimaayo ka baraayay waxaa ka mid ahaa assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh inkaar saxaabadii ku inkireenna lama soo naqlin waxaa ka mid ah atixiyaadka abu muusa alashcari assalaamu calayka ayuu ku soo arooray khitaabkaas ayuu ku soo arooray waxaa ka mid ah atixiyaadka cabdullahi bnu cabbaas asalaamu calayka ayuu ku soo arooray asalkuna wuxuu ahaa shayga in sidiisii lagu baaqi noqdo wax cad oo ka naqliya haddaan lahayn sheekh albaan isagu wuxuu ka fahmay maadaama saxaabadii sidan yidhaahdeen oo saxaabi keliyana aynay ahayn oo cabdullahi bn mascuud uu sheegay falamaa qubida qulna anaa idhi ma odhan saasaanu nidhi bimacnaa haddaanu saxaabada nahay oo ibnu cumar laga soo wariyey oo caaisho laga soo wariyey oo cataa uu sheegay oo taabiciintii ka midii saxaabadu waxay odhan jireen markii nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam dabadeed assalaamu cala alnabiyi wuxuu u fahmay in arrinkaas marka ay tahay bitawqiifin min anabiy sala allahu alay wasalam oo xukmu rafci leedahay haddaynay u haynin war ay nebiga ka hayaan inay sidaa yidhaahdaan may beddeleen iyagoo weliba cabdullahi bn mascuud kaana ya'khudu bilwaawi waalif markuu dadka atixiyaadka u laqimaayo waawga ziyaadada waa ku qabsan jiray iyo alif ziyaada ah hadday markaa geliyaan waa ku qabsan jiray marka maadaamay sidaas tahay waxa markaa uu u isticmaaleen siiqadan waxay tahay inay tawqiif hayaan oo xukmu rafci ay leedahay saas uu fahmay laakiin ishkaalka ka imanaya waxay tahay ixtimaal waa ku jiraa sida uu sheegay waa muxtamal cumar bnu khadaab markuu mimbarka ka baraayo fii imaaratihi ya muxuu marka waxa weeye sidan ugu bari waaya asalaamu cala anabiy markay dhacday asalaamu calayka markuu ka baray maxaa loogu sixi waayey hadduu markaa qaldamay oo looga aamusa ila inaba wax inkaara lama hayo iyadoo mimbarka uu dadkii ka baraayo uga sheegayey saas aawadeed culammadii horena waxaad aragtaa inay yidhaahdeen waxa weye khitaabku waajib ma aha may odhan khitaabkii lama isticmaali karo hadduu asaxo waxaa laga qaadanayaa waaba asaxay buu odhanayaaye xaafid ibnu xajar iyo khayrkiibe in waxa weeye aan khitaabku waajib ahayn baa laga qaadanaya bimacnaa sidanna bannaan tahay mar hadday taagan tahay way bannaan tahay sidanna shaki waxaanu ku sugnayn sida hore inay fiican tahay waana sidii waxa weeye asalku u ahaa wax ishkaalina kuma jiro marka hadda lafdigan siiqada khitaabka in la isticmaalo waayo khitaabka loogama jeedo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee inuu hor joogo maqlaayo oo dee markuu noolaaba muslimiinta ka maqan oo aan la joogini dee assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh bay odhan jireen cid kastoo markaa salaamtan akhrinaysa miyuu nebigu maqlayay cid kastoo masjidka kula tukanaysa miyuu hadalkooda maqlayay markay atixiyaadsanayaan cid kastoo madiine markaa xn yani amaakinta kale ku tukanaysa ama guryaha ku tukanaysa ama masjid qubaa ku tukanaysa miyuu maqlayay hadalkooda cidda marka waxa beledada kale ku sugan ama miyada joogtaa yani markaa iyada hadalkooda badda ya khitaabkan waxaa looga jeedaa istixdaar qalbiga uu nabiga calayhi salaatu wasalaam kusoo xaadirinayo oo siiqada khitaabka mar waxaa loo isticmaalaa yacni ciddan inay ku maqlayso aad la hadlayso marna waxaa loo isticmaalaa istixdaar niyadaadi iyo qalbigaaga aad ku soo xaadirinayso kaannahu inuu ku maqlayo ku hortaagan yahay marka tanoo kale waa istixdaar wey shaksi laakiin in lala hadlayo markan oo koor joogo ma aha oo khitaabkii u maqlayo si loo kala farqiyo markuu noolaa iyo markii la oofsaday dabadeed calaa kulli xaal sida saxani waxay tahay waa in marka waxa la yidhaahdo assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi wabarakaatuh waana sida marka aksarka culammadu ay mareen saas aawadeed culamada a'immada badankoodu sidan bay mareen yani waxa weyaan a'immadii fiqiga a'immadii xadiiska yani waxa weeye axad markaa laazim ka dhigay in sida kale la isticmaalo a'immadii hore ma ogin axad laazim ka dhigay ma ogin atixiyaadada ay qorayaanna khitaabkaasaa ku sugnaan jiray saniicooda waxaa ka muuqata inay agsarka culammadu qabeen khitaabku inuu waajib yahay saniicooda saasaa ka muuqata waxaanay u fahmeen culammo badani in ijtihaad saxaabada qaarkood jamac saxaabada ka mida ka dhacay inay tahay assalaamu cala nabiy in la yidhaahdo waana sida waxa weye ibnu baazi iyo ibnu cuthaymiin iyo marka waxaweyan culamo fara badan ay sheegeen ay yidhaahdeen waxa weye waa ijtihaad min bacdi saxaaba weeye iyaga ka dhacay bidaliil waxa weeye dee in markaa waxa weeye saxaabadii ayna isku waafiqin bidaliil inaan naqli markaa saxiixoo nebiga loo hayo bidaliil naqli saxiixa oo nebiga laga hayo oo riwaayo lagu soo wariyey aan la haynin ya haddii waxa weeye naqli nebiga laga hayo uu jiri lahaana dee arrinka noocaasa waxay noqon lahayd in la yidhaahdo siiqadan kale nabiga laga hayn lahaa calayhi salaatu wasalaam haddii lay oofsado sidaa hau u odhanina sidan u dhaha waxaa la heli lahaa aimmadii hore cid tidhaahdo markiisa sidan kale looma odhan karo ya sidan baa nalagu yidhina mu odhan markaa cabdullahi mascuud ijtihaad inay tahay markaa u eg tahay falamaa qubida qulna annagaa nidhi buuhi laakiin saasaa hore naloo faray oo aanu ku camalfallay oo caynkaas ma odhan asarkaa caddaa unbaa ugu sii adag oo marka isaguna tilmaamaya saxaabadaa sidan yidhi saxaabadana waxaa lagu xambaarayaa in loo jeedo jamca saxaabada ka a ah iyo qayb saxaabada ka mid a ah in laga tilmaamaayo kulligood aan looga jeedin kulligood aan looga jeedin saas aawadeed yani markaas sida fiicani waa in la yidhaahdo assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh sida nebigu u odhan jiray siduu saxaabadiisa u baray siday saxaabadu u odhan jireen sida waxaweye saxaabada qaarkood aynay ka tanaasulin halkii uga wadeen weliba shaacinayeen inkaar cid ku inkirtayna axadnaba aan lahayn wallahu aclam xadiiska waxaa ku sugan assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin inay ka mid tahay ducada ay ku ducaynayaan nabiga markay salaamaan nabigu salaamtii waa ka radinayaa waa la gaadhsiinayaa waana ka radinaya ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lard yuballiquunii can ummati asalaam wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilahay waxaa u sugnaaday malaa'ig arlada wareegaysa oo ummaddayda iga soo gaadhsiinaysa salaamta oo ummaddayda iga soo gaarsiinaysa salaamta saasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka salaamta marka in qof walba salaamtiis la qaadaayo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la gaarsiinayo ayuu xadiiskaasina markaa sheegaya xadiiskaasina waa haabit waa sugan yahay waxaa ku sugan assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi alsaalixiin yani salaamtii inay isugu ducaynayaan oo issalaamayaan oo bimacnaa nabadgelyada ilaahay korkeenna ha ahaato addoommada ilaahayna ee saalixiintaana korkooda ha ahaato fa innahu idaa qaala dalika asaaba kulla cabdin saalixin fi alsamaai walard waxaa laga qaadanaya isimka mudaafkaa ah iyo isimka mucaraf bial ah inuu cumuum faa'iideynaayo baa xadiiska laga daliishanaya wa calaa cibaadi illaahi alsaalixiin markuu sidaa yidhaahdo fa innahu idaa qaala dalika asaaba kulla cabdin addoon kastay asiibaysaa ducadaasi oo cirka ku sugan ama dhul ku sugan maxaa laga qaadanaya cibaad illaahi wa caam almudaafu ila almucaraf isimka loo idaafeeyey macrifo wuxuu faa'ideynaya cumuum wa kadalika isimka allihi wuxuu faa'ideynaya cumuum xadiiskani waxa uu ka mid yahay waxyaalaha laga dariishanayo ayuu ka mid yahay shahaadateynku dabeed markaa haddana odhanayaa kadib markaa ducaduu doono ku ducaysanayaa waxaana fiican baa leeyahy ducaawaadka ma'huurka ah ee lasoo naqliyey inuu ku ducaysto waxaana ugu horraysa afartii xadiisku sheegaayey in ilaahay laga magan galo in lagu ducaysto in ilaahay kaa magan geliyo allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wamin cadaabi annaari wamin fitnati almaxya walmamaati wamin fitnati almasiixi addajaal wakada dacawaadka kale ma'suurka ah inuu la yimaadaana waa fiican tahay culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen ta ma'suurka laazim aha ee duca kastoo wanaagsan waa ku ducaysan karaa min khayri dunya walaakhira oo khayrka addunya khayrka aakhiraba ka mida halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين